alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcla aali muxamed wslama tasliima kasiira ah, waxaynu ku soo jiray kitaabkii ah, alusul halaaa ama halaaat lusul baynu ku soo jiray qaala musanif raximah llah wa daliilu istiqaasati qowluhu tacaala istiqaasada deliilkeeduna waa hadalkiisa allah uu yidhi gargaar weydiisadka deliilkeedu id tastakiisuuna rabbakum fastajaaba lakum markaa gargaar weydiisanayseen rabbigiin oo fastajaaba lakum allah idinka ajiibay oo idinka aqbalay yacni gargaar weydiisadkaasina wuxuu ahaa markii waxa weeye ghaswatu badrin ay dhici doonto ayaa markaa waxa weeye e, allah ay baryayeen oo gargaar weydiisanayeen taasaa markaa laga tilmaamaya istiqaasadana tafsiilkii oo kale ku sugan aynu markaa isticaanada iyo isticaadada iyo gelinnay ayaa markaa ku sugan istiqaasada makhluuqa la gargaar weydiisanayaa waa bannaantay haddii shuruuddu dhammaystiran tahay oo yacni waa mid bannaan bay noqonaysaa oo cid xayi ah oo xaadir ah oo wuxuu kari karo haddii loo gargaar weydiisto waxay noqonaysaa mid bannaan bay noqonaysaa waatuu allah uu yidhi faistaqaasahu aladii min shiicatihi cala aladii min caduwi waxaa gargaar weydiistay ka qoladiisa ahaabaa nebi muuse calayhi asalaam muuse calayhi asalaam gargaar weydiistay waxay ahayd qabla albictha intaan marka nebiga laga yeelin ka hor ayay ahayd aan loo waxyoon waxaa gargaar weydiistay kii qoladiisa ahaa cala aladii min caduwih wuxuu ka gargaar weydiisto ku yidhi iga dhici kii cadowgiisa ahaa fawakazahu muusa faqadaa calayh marka waxa weeye waxay culammadu ka daliishadaan inay marka istiqaasada makhluuqa la gargaar weydiisanaya xayiga ah ee xaadirka ah ee awoodi kara waxaan loo gargaar weydiisanayo inay bannaan tahay culammaduna ijmaac baabay ku soo naqliyeen inay bannaan tahay marka binnasi waalijmaac bay ku bannaan tahay haddii laakiin yacni la gargaar weydiisanayo cid dhimatay ama cid nool yacni oo aan xaadir ahayn la gargaar weydiisanaayo ama cid markaa nool yacni oo xaadira la gargaar weydiisanaya laakiin waxa loo gargaar weydiisanaya ay tahay wax allah mooye cid kale ayna kari karayn waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa shirki ayay noqonaysaa haddii la yidhaahdo yacni markaa yaa fulaanu akhisnii fulaanow ii gargaar oo maradka iyo xanuunka iiga gargaar oo i bogsii waxay noqonaysaa shirki waayo xanuunka cidda wax ka bogsiin karta waa allaahoo qura ee makhluuq markaa kaama bogsiin karo xanuunkana kaama qaadi karo xanuunkana kaama qaadi karo cidda dhimatay haddii la gargaar weydiisto oo la yidhaahdo cid qof dhintay lagu yidhaahdo yacni marka yaa fulaanu akhisni yacni markaa hebelow ii gargaar weli hebelow ii gargaar rasuulkii ilaahayow ii gargaar yacni markaa cid dhimatay haddii la gargaar weydiisto waxay noqonaysaa iyaduna shirki bay noqonaysaa oo in laga aaminsan yahay yacni marka inuu leeyahay awood yani markaa yani asbaabta ka baxsan oo waxa weeye uu caalamka ku maamulayo iyo kownka iyo jiritaanka ku maamulayo iyo qeybka inuu og yahay iyo inuu markaa qudro nafciga iyo dhibka iyo dheeftaba uu ku awoodi karo inuu leeyahay in laga aaminsan yahay bay noqonaysaa oo waxa weeye khasaaistii ilaahay yani marka wuxuu ilaahay la gaarka ahaa uu la wadaago ayaa ka imanaysa allah baa markaa dacawaad ka ajiiba yacni markaa makhluuq yacni dhintay ama haa'ib oo kaa maqan yacni markaa baryo aad bariday kaama ajiibi karo ama kaama aqbali karo aman yujibu almudara ida dacaahu wayakshifu asuu yacni ka dhibaatada faydaya ka marka waxaa weeye dacawaadka ajiibaya ka dhibanka ajiibayo ducada ka aqbalaya waa allaahoo qura yacni cidaan allah ahayn yacni markaa dacawaadkiiyo baryadii ma ajiibi karo kurubaadkana ma faydi karo marka waxa weeye taasna sidaas yada ah weeye marka qofka dhintay la gargaar weydiisanayaa waxay noqonaysaa khasaa'istii ilaahay uu la gaarka ahaa in la siiyo lala wadaajiyay noqonaysaa taa macnaheeduna waxay noqonaysaa shirkii ayay markaa noqonaysaa tafsiilkii ducada aynu ku soo sheegnaa halkanna ku imanaya amaa xadiiska markaa tilmaamaaya aakhiro yastakiisuuna biaadam yacni markaa dadka markii hore loo xisaabi waayo oo mowqifka ay ku raagaan ayaa waxay gargaar weydiisanayaan nebi aadam xadiiska caynkaas oo saxiixa ku sugan masalada aynu sheegnay kama hor imanaayo wuxuu kaasi ku saabsan yahay yacni marka aakhiro yacni markaa khalqigu ay tagaan oo khalqigii la soo saaro yacni waxa weeye nebiyadan ay u tegayaan oo nebi aadam ka mid yahay iyo nebi nuux iyo nebi ibraahim iyo nebi muuse iyo nebi ciise marka ugu dambaysana nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ay u tegayaan waxay u gargaar weydiisanayaan waa maxay waxay u gargaar weydiisanayaan waa inay u shafeeco qaadaan oo ilaahay u baryaan in la xisaabo taasay markaa ka gargaar weydiisanayaan dee taana way kari karaan yacni waana la kulmayaan markaasoo yacni markaa cid xayi ah oo xaadir ah oo isku nolol nool noloshoodu waxa weeyaan xayaata ukhrawiya bay wada nool yihiin waa la soo wada saaray maaha laba daarood ma kala joogaan qaar amwaad maaha qaarna adduunyadii ma joogaan eh, laakiin waxa weeye aakhiro marka la wada tago ee khalqigii lasoo wada saaro sida marka waxa weeye cid eh, nool oo xaadir ah loola khitaabo loola hadlo bay ula hadlayaan markaasay weydiisanayaan allah inay uga shafeeco qaadaan mowqifkii bay ku raagayaan eh, qoraxdii baa la soo dhoweeyey dadkiibaa aad u dhididaya dhididkii baa dhulkiiyo dhusunka gelaya toddobaatan dhudhun buu hoos u gelayaa qorraxdiina halkan dhowbay joogtaa marka waxa weeye hore loola hadli maayo markay meeshii ku raagaan bay isku meehanaabayaan marka dambey dabeedna aabbahood aadam u tegayaan markaasay odhanaya ilaahay nooga shafeeca qaad istikaasadani waa waxay kari karaan cid xayi oho xaadir ah bay gargaar weydiisanayaan waxaynay u gargaar weydiisanayaan wuxuu kari karo oo ah allah inuu u baryo marka waxa weeye cid dhimatay oo la baryaayo ama la gargaar weydiisanayo lama mid aha ee waxa weeye markuu nebiguba noolaa inta loo yimaado calayhi salaatu wasalaam baa la odhan jiray roob weyne allah noo bari ama markaa qof odhan jiray waa xanuunsanaya ilaahay ii bari waan suuxaaya ilaahay ii bari yacnii indhala'aan baa i haysay ilaahay ii bari dee markuu laakiin nebigu geeriyooday dabadeed sidaa lama odhan karo nebigii lama baryi karo lama odhan karo ilaahay ii bari lama odhan karo yacni markaa waxa weeye saasaa labada mas'alo u kala duwan tahay waxaa jira axaadiis yacni markaa mawduuca ama dacfigoodu daran yahay oo qaar ay soo deliishadaan oo mawduucan ku saabsan iyo axaadiis saabita ah oo aan wax deliili ugu jirin oo ay moodeen qaarkood in deliil ugu jiro axaadiista sixaaxa ah ee ay qaarkood dooneen inay u deliishadaan mawduucan wax deliilina aanu ugu jirin waxaa ka mid ah atixiyaadka marka la atixiyaadsanayo assalaamu calayka ayuha alnabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh waxaa yidhahdeen nebigii calayhi salaatu wasalaam baa lala khitaabaya ayuha alnabiyu waxay qaarkood doonaan inay u deliishadaan dadka dhintay in la gargaar weydiistaa inay bannaan tahay laakiin markaa wax daliila ugu jiraa ma jiro waayo dee nebiga calayhi salaatu wasalaam lama baryaaye waa la salaamaya waa loo ducaynayaa salaam iyo raxmad iyo baraka loogu ducaynaya laa yudcaa walakin yudcaa lahu assalaamu calayka ayuha alnabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh allah baa loo baryayaa oo la odhanayaa ilaahayow yacni markaa nabadgeli ama ilaalinta ilaahay nebiga korkiisa ha ahaato korkaaga ha ahaato nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam naxariista ilaahay iyo barakaadkiisuna korkaaga ha ahaato marka lama baryaye isagaa loo ducaynayaa marka wax daliila ugu jiraa ma jiro qolihii markaa tilmaamaayey amwaadda in la baryi karo waxaa la mid a xadiiska kale saxiixa ee tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ka digay khuluulka oo in marka waxa weeye yacni khanaa'imta wax laga dhabiyo ama marka waxa weeye hoos loo qaato ayuu ka digay markaasuu laa ulfiyanna axadakum midkiin yaanan marka waxa weeye aakhire aanana helin isagoo marka waxa weeye sidaa yacni tulud geela sidaa ama neef adhiya sida oo dabeedna marka waxa weeye odhanaaya yaa rasuul allahi akhisnii rasuulkii ilaahayow ii gargaar yacnii wixii uu dhabbiyey isagoo aakhiro sida ayuu keenayaa xambaarsan yaa markaasaa tuluddii buu markaas sidaa markaasay ololaysaa yaa lahu ruqaa isagoo marka waxa weeye ololaya tuluddii geela ahayd ay ololayso ayuu markaa aakhiro la imanaya markaasuu isagoo markaas sida odhanaya yaa rasuula akhisni ya neef adhiyuu sidaa iyadoo markaa neefkii adhigaa ciyaayo ayuu aakhiro la imanayaa xambaarsan markaasuu yaa rasuul allahi akhisnii rasuulki ilaahay u ii gargaar taasi markaa amwaadda in la baryaayo daliil uma ahaa waxaynay ugu ahayn yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni aakhiro inay dadka qaarkood u yimaadaan oo sidaa ku yidhaahdaan dee waa min baabi istigaasati alxayi bilxay bilxayi alxaadir yacni markaa shakhsi nooli shakhsi kaleoo nool oo xaadir ah inuu gargaar weydiistaa la yidhaahdaa waxaan uga jeedaa ii shafeeca ayuu uga jeedaa markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ka ictidaaraya laakiin laba daarood iyadoo la kala joogo daaru dunya iyo daarulbarsakh yacni in la gargaar weydiisanaayo kuma saabsanaa waxay markaa noqonaysaa waxaan daliil ugu jirin ayay noqonaysaa waxay kaloo qaarkood u daliishadeen wabtaguu ilayhi alwasiila yacnii raadiya xagga allaah wasiilo waxa ugu dhowaataan wasiilada waxaa looga jeeday siday culammadu ku kulansan yihiin culammada mufasiriinta ahi waa marka iimaan iyo camal saalixa iyo qurubaat ilaahay loogu dhowaanayo kee kutubu tafaasiir ou ka mid yahay tafsiir ibnu kasiir wuxuu soo naqlinayaa aasaartii ay ku fasireen yacni taabiciintiiya ku fasireen ayuu soo naqlinaya odhanayaa saasay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa waa qurubaadkiiyo camalka saalixa baa laga tilmaamaya waxyaalo qurubaada iyo camal wanaagsan oo allaha loogu dhowaadaa looga jeedaa markaasuu odhanayaa mufasiriinta dhammaankood saas yadaabay yidhaahdeen oo wax khilaafa oo mufasiriinta dhexdooda arrinkaa isku khilaafsan yihin ma jirto marka masaladu waa itifaaq basiirada in laga tilmaamaayo yacni qurubaadka iyo camalka saalixa ee allah loogu dhowaanayo in laga tilmaamaayo ama aliimaanu walcamalu asaalix in looga jeedo axaadiis aan markaa waxa weeye asal lahayn ama markaa daciifa ama mawduucaadana waa soo deliishadeen waxaa ka mid ah idaa acyadkum alumuur facalaykum biasxaabi alqubuur hadday umuuruhu idinku adkaadaan asxaabulqubuurka laazima asal ma leh waa been abuura waa mawduuc asal ma leh laa asla lahu marnaba waxa weeye lama odhan yacni markaa xabaalaha xaggooda u carara iyo asxaabulqubuurka markaa gargaar weydiisa iyaga laazima iyo wax la mida laynama odhan fafiruu ila allah xagga allah u carara allah barya wa qaala rabbukum idcuunii astajib lakum marnaba asxaabuulqubuur barya lama odhan asxaabuulqubuur barya marnaba lama odhan marka waxa markaa yacni sugan ma aha waa marka waxa weeye mawduucaadka iyo abaatiisha la soo arooriyey ka midta waxaa la mida xadiis marka waxa weeye isagana markaa la yidhi wuxuu odhanayaa haddii markaa midkii adinku kabuubiyoodo yacni markaa waxa weeyaan ha yidhaahdo yaa muxamed kaasina laa asla lahu waa waxaan markaa sugnayn weyi yacni waxyaalaha noocaasa in lagu kadsooma ma ah xadiis kale oo daciifa laftiisa waa la soo arooriyey idaa dalla daabbatu axadikum falyunaadiya cibaad allahi aciinuunii haddii midkiin daabbadiisu ay lunto ha ku dhawaaqo addoommada ilaahay oo icaawiya yacni ma sugna ahlucilmi badan baa sheegay markaysa markaa inuu yahay yacni markaa miduu dacfi isu daran yaho daciifun jiddan qaarkoodna ay cabbireen markaysaga daciif inuu yahay yaa cibaad allahi aciinuunii ma sugna wakada yaa cibaad allaahi ixbisuu kullu dalika ma sugna wax sugan maa mar labaadka asxaabuulqubuur marka in eh, la baryaayo kuma saabsana oo hadduuba sugnaan lahaa addoommadan ilaahay dee kuwo markaa waxa weeye aan dhiman inay yihiin bay aqbali lahaayeen markaa sidaas aawadee amwaadda baryiista la baryaayo daliil uma noqdeen laakiin maba sugno waa daciif culammada qaarkoodna waa caddeeyeen dacfigooda saas yadaa waa caddeeyeen marka waxa weeye calaa kulli xaal waxyaalaha yacni markaa ay soo cuskanayaan ee deliishanayaan shay sixadiisa laysla ogolyaho ogol deliil ugu sugan yahay ma keenayaan ama waxay keenayaan shay saxiixa aan wax daliili habay yaraatay ugu jirin sida assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullaahi wabarakaatu sida waxa weeye aakhiro inay odhan doonaan markaa yaa rasuul allahi akhisnii dadka qaarkood ama istaqaasu biaadama ama yastakiisuuna biaadama iyo marka axaadiista la midka wax daliil uguma jiro wabtaguu ilayhi lwasiilata wax daliili uguma jiro ama waxyaalo mawduucaada ama daciifaaday markiisa markaa keenayaan shay waxa weeye yacni weyn oo dhex yaallo laysku hayo ma gaalnima mise waxa weeye waa ka sokeeyaa in waxa weeye markaa waxyaalaha noocaasoo kalea loo cuskado oo la yidhaahdo axaadiis aan asal lahayn iyo axaadiis daciifa yani hebel baa yidhi markaysa marka waxaan yani markaa sanadku yani markaa wuxuu noqonayaa xasan ama wax la mida yacni inay markaa u cuskadaan ma ah waayo diintii waa in loo ixtiyaataa waa in loo ixtiyaataa culamada qaarkood oo marka waxa weeye xadiiskan yaa cibaad allaahi ixbisuu yacni markaa yidhi waxa weeye sanadku waa xasan iyaga laftoodu cillay sheegeen yani sidii umay ilaaqin markaa saas aawadeed marka la yidhaahdo xadiidku xadiidku waa xasan iyo sanadku waa xasan farqa dhexeeya waayo hubuudka xadiidku sugnaanayo saxiix ama xasan noqonaayo iyo sanadku inuu xasan noqdaa yacni markaa iskuma xidhna waxaa dhici karta sanadku isagoo xasan noqonaya haddana inuu markaa noqdo macluul ou yahay mid cillaysan waayo xadiidka marka waxaa saxiixa ama xasanka waxaa loo shartiyaa shan shartaa loo shartiyaa shan sharti waa inuu cillo iyo shuduudba ka maran yahay baa shardi ah waa laba shardi marka xusnul isnaad matnigu inuu markaa xasan noqdaa ka ka laazimi mayso ilaaba ilaa yacni ilaaba ilaa taa ka laazimi mayso waxa weeye shuruudihii qaarkood inay xaasil yihiin inay bacdi sheegaan ma tilmaamayso in marka waxa weeye xadiiska matnigiisu inuu marka yahay ama saxiix ama xasan marka isaga uu yahay ma tilmaamayo weliba xasanka dee dacfa ku jira ya hatuu imaamu dahabi odhanaayo xasanka qaacido yacni marka waxa weeye wada dabdinaysaa oo wada koobaysaa oo lagu tacriifiyo looma garanaayo waayo dacfaa ku jira haddaanu markaysaga dacfigu ku sugnayn xasan ma noqdeena saxiix buu noqon lahaa saas aawoodee ijtihaadka caalimka keliyaa dhici karta inuu isku khilaafo oo marba uu si ku sheego marba uu si ay ula muuqato ya marka qadar dacfi inuu ku jiro waaba qiraya markuu yidhahdo waa xasan bal ka warran haddaan markaa la odhan xadiisku waa xasan la yidhaha sanadku waa xasan la yidhaha ka warran oo matniguu u baahan yahay cilladiiyo shuduudkiina inuu ka maran yahay inay raacdo bal ka warran haddii isagaa cidda tidhi sanadku waa xasan laftiisu uu marka waxa weeye cillo ishaaray oo uu tilmaamay ya sidee marka waxa weeye loogu cuskanayaa masaa'il yacni markaa ay dhex taallo yacni markaa inay markaa shirki noqoto iyo inay markaa waxa weeye noqon weydo laysku hayo calaa kulli xaal waxyaalaha caynkaasoo kale in lagu kadsoomo ma aha waa in marka waxa weeye qofku diinkiisa u ilaashadaa yacni aanay ku kadinin hebel baa yidhi waa bannaan tahay muta'akhiriinta qaarkood hebel baa banneeyey war bannayntaasi markaysagaa yaynay ku kadin ya dii lagu yidhaha hebel baa banneeyey oo ahlucilmigii kale ay diidayaan bal ay leeyihiin waaba shirka ay leeyihiin saad ugu dhiiranaysaa ta kale bidacu dadka waxay ku soo galaan yacni markaa in la yidhaahdo waa bannaantay ama mustaxab ya taasay ku soo galaan waa waajib markaa lagu odhan maayo waa lagu odhan maayo waa waajib marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni diinka in la ilaashado weeyo ashyaada noocaasa laga taxadiro oo markaysaga axaadiista daciifka ama mawduucaadka ah yacni markaysaga aan lagu kadsoomin qaala almusanif raximah llah wa dabxi qowluhu tacaala gowraca daliilkiisu waa hadalkiisa allah uu yidhi qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin qul waxaad tidhaahdaa ina salaatii salaadayda wa nusukii iyo gowracayga wa maxyaaya iyo noloshayda waxaa noloshayda kula imanaayo wa mamaatii iyo waxaan ku dhimanayaaba lilaahi allah oo keliya ayuu u sugnaaday rabbialcaalamiina khalaa'iqda rabbigood makhluuqaadkao dhan rabbigood ayuu u sugnaaday sidaa dheh laa shariika lah wuxuu allah oo keliya u sugnaaday laa shariika lahu ay laa mushaarika lahu xaalaanu allaah wax markaa wadaaga aanu lahayn oo khasaa'istiisa cid la wadaagtaa aynay jirin ee isaga uu la gaar yahay shariik waa faciil bimacnaa mufaacil ay laa mushaarika lahu baa macnuhu u dhacaya fii khasaa'isi ama fii cibaadati wa min asunnati xagga sunnada waxaa uga daliila lacana allaahu man dabaxa ligayri illah lacana allaahu allaha nacdalo man dabaxa ligayri illaah kii u gowraca ligayri illaahi allah cidaan ahayn kii wax u gowraca allah ha nacdalo xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey mawduuca sheikhu halkan kaga hadlayaa waxa weeye waa gowraca gowracu waa dhiig daadinta dhiigga la daadinayo oo bimacnaa yacni markaa neef oo kale la biraynaayo neefkaa marka la biraynaayo waa in magaca allaha lagu gowracaa liajli illahna waa in loo gowracaa gowricuna mar wuxuu noqdaa mid waxa weeye yacni cibaado ah ayuu markaa noqdaa oo waxa weeye nusuk buu mar noqdaa saas aawadeed ba aayadda lagu fasiray qul ina salaatii wa nusukii yacni ay wa dabxii gowracaygaa lagu fasiray waxaana jiraa yacni gowracyo yani markaa sharcan layna amray ama la sunneeyey baa jira oo mashruuca ah. waxaa ka mid a yacni hadyigaa ka mida xaramka markaysagaa lagu qalaayo ama mutamatic ha qalaayo ama qaarin ha qalaayo mid markaa waxa weeye qiraan markaa samaynayo ha qalayo waana gowrac markaa kaasi waajiba ama markaa ha noqdo hadyi markaa waxa weeye sunno ah yacni marka ha noqdo oo markaa gowraca in la farabadiyo wakhtiyada markaa xaramka lagu qalaayo ama xajka ama cumrada yacni in la badiyo waqhtiyada qaarkoodna dad looba dhiibo la yidhahdo xaramka iigu soo qalo masaakiinta iisii waxa weeye waa mid mashruuca marka isaga weeye marka mid sunnaah iyo mid waajiba mid walba wuxuu soo gelayaa kii mashruuc ahaa soo gelaya waxaa la mid a udxiyada udxada oo culammadu ay isku hayaan neefka ulxad ee la qalo maalinta ciidu naxriga isagana waxa weeye culamada qaarna ay leeyihin waa waajib ciddii awoodi karaysa culamada qaarna ay leeyihin mae waa sunne waa gowrac mashruuca weeye wakada alcaqiiqa caqiiqaduna waa la mid yacni walqasha ilmaha markuu dhasho loo walqalayo ama loo wanqalayo kolba sidaad u taqaan kaasina waxa uu yahay marka isaguna mashruuca ayuu soo gelayaa gowracyo mubaaxaa jira oo marka waxa weeye qofku marka uu doonaayo yacni markaa shidhaysi uun haddii la doonaayo iyadana waxa weeye waxay noqonaysaa marka mid mubaaxa laakiin magaca ilaahay waa in marka lagu gowraca magac kale aan lagu birayn magac kale waa inaan markaa lagu birayn ashyaa kale waa jiraan oo waxa weeye ikraamu dayf marti in la marti martisooraayo ama waxa weeye eh, casuumad eh, aroos in la samaynayo gowraca uma gaar ahaa laakiin in eh, marka martidii la sharfo oo waxay cunaan la siiyo ama marka waxa weeye waxaa hilib ha ku jiro ama yaanu ku jirin yacni casuumadda marka la samaynayana saas in la eeg casuumadda welimatu cursin iyo waxa la midka ah iyaguna waa caynkaas gowraca uma gaar ahaa laakiin ikraamka martida la sharfayaa waa shay markaysa marka waxaan yani maxmuud oo fiican wax la qalayaana waa soo geli karaan haddii marka waxa weeye la sharfaayo waa soo geli karaan nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhiri falyukrim dayfah marka martisoorka yani marka ama ha la yidhahdo waa waajib ama ha la yidhahdo mustaxabe gowraca uma gaar aha laakiin gowrac waa soo geli karaa wakada weliimada cursiga casuumadda marka waxa weeye aroos markaa loo samaynaayo ama wax la mida yagana gowrac waa soo geli karaa laakiin uma gaar aha gowraca wax kalaa markaa dadka lagu casuumi karaa awlim walow bishaatin in laakiin marka waxa weeye hilib lagu soo daraa kul neefna la qalo waa shay fiican marka weeye shay fiican weeyaan marka gowraca haddii allah loo gowracaayo waa cibaado allah la caabudaayo weeye oo marka allah loo gowracayo waxaa looga jeedaa cidda loo biraynaayo in lagu tacdiiminayo lagu weynaynaayo la isugu dullaynaayo oo loogu dhowaanayo ayaa looga jeedaa gowrac kastoo sidaa loo sameeyo oo cidda markaa loo gowracayo yacni lagu weynaynaayo laysu dullaynaayo loogu dhowaanaayo lagu tacdiiminaayo yacni wuxuu noqonayaa yacni tacdiimka iyo tadallulka lagu samaynayaa wuxuu noqonayaa cibaaduu noqonaya marka allah waa in loo gaar yeelaa allah waa in loo gaar yeelaa cid kale haddii loo leexiyo gowraca noocaas ah oo la yidhaahdo waxa weeye ciddaasaa lagu tacdiiminayaa lagu weynaynayaa la ysugu dullaynayaa loogu dhowaanayaa yacni waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa shirki ayay noqonaysaa marka waxa weeye ciddii markaa biraynaysaa hadday tahay cid eh, yacni hore muslimu ahaydna way ku gaaloobaysaa way ku gaaloobaysaa yacni biraynta allah cidaan ahayn ay u biraynayaan iyagoo ku tacdiiminaya ku weynaynaya oo kaga barakaysanaya oo isugu dullaynaya waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa yacni ahlucilmiguna saas yadaa waa sheegeen oo culammadu markaysaa markaa waa tilmaameen arrinkaas oo waa sheegeen imaam nawowi kitaabkiisa sharxu saxiixi muslim waa uu ku sheegayaa waxaanu markaa odhanayaa haddii waxa weeye markaa loo bireeyo yacni markaa magaca allah magacaan ahayn haddii lagu bireeyo inay markaa xaaraan buu sheegay oo wuxuu yidhi wa ama aldabxu ligayri illaahi falmuraadu bihi an yadbaxa bismi gayri illaahi tacaala kaman dabaxa liلsanmi aw الsaliibi aw limuusa aw lciisa salى اllah عalayhima aw lilkacbaةi wanaxwi dalika fakul hada xaraam wla taxilu hadihi اdabixaةu sawaء kana daabixu muslima aw nasraniya aw yahuudiya nasa calayhi الshaaficiyu waاtafaqa calayhi asxaabuna fain qasada maca dalika tacdiima almadbuuxi lahu gayri illahi tacaala walcibaadata lahu kana dalika kufra fain kaana daabixu musliman qabla dalika saara bidabxi murtadda waxa uu sheegay alimaamu nawowi sharxa saxiixu muslim wuxuu yidhi gowraca loo gowracayo cidaan allah ahayn waxaa looga jeedaa in lagu bireeyo magacaan magaca allah ahayn in lagu bireeye ayaa looga jeedaa lagu gowraco oo bismi illaahi halka laga odhanaayo magac kale la sheego sida ka sanamka u gowracaya ama macatabka kiristaanka u gowracaya ama muuse u gowracaya nebi muuse calayhi salaam ama nebi ciise u gowracaya calayhi asalaam ama kacbada u gowracaya liajli alkacba wa naxwi dalik fa kullu hada xaraam ashyaada dhammaantood waa xaaraan weeye shaygaa la gowracayna xalaal noqon maayo haddii sidaa loo gowraco waxaanan farqi kale lahayn oo isku mida ah. ka gowracaya hadduu muslim ahaan jiray iyo hadduu kiristaan ahaan jiray iyo hadduu yahuudi ahaan jiray intaasi midna farqi ma kale dhammaan dabiixadaasi waxay noqonaysaa mid xaaraana sidaa waxa nasgareeyey buu yihi shaafici asxaabta shaaficiyana way isku waafaqeen fain qasada maca dalika tacdiima almadbuuxi lahu taasi waxay ku saabsanayd magaca in lagu bireeyo magacaan magaca allah ahayn walaa ta'kuluu mima lam yudkar llahi calayh waatuu allah yidhi hadduu u qasdo haddaba shaygan u gowracayo ee allah aan ahayn inuu ku weynaynaayo iyo inuu ku caabudaayo kufri bay noqonaysaa fain kaana daabixu musliman qabla dalika saara bidabxi murtadda hadduu hore muslimu ahaan jirayna gowracaas yacni lighayr illaahi u gowracaayo isagoo ku tacdiiminaya ku weynaynaya oo isugu dullaynaya ayuu markaa ku noqonayaa mid murtada oo diinkii ka baxay wa dakara ashaykhu ibraahiima almarwasiyu nuskhada kolley waxaa ku taalla nusakh badan marwasi baa ku taalla laakiin cibaaradu waxay ku saxan tahay sida kutubo kale qorayaan oo sharaxa saxiix muslima aan kolley ahayn marruudi inuu marruudi yahay ayaa markaa saxan wadakara shaykhu ibraahimu almarruudiyu min asxaabina ana ma yudbaxu cinda istiqbaali sulطaani taqaruban ilayhi aftaa ahlu bukhaara bitaxriimihi liannahu mima uhilla bihi ligayr illah ibraahim almaruudi waa ibraahim ibnu axmed ibni moxamed almarwaruudiyi maruudiyi marka la yidhaha waa lagu soo gaabiyaa laakiin asalku wuxuu yahay almarwaruudi abu isxaaq baa la odhan jiray culammadii qarnigii lixaad buu ka mid ahaa shan boqol soddon iyo lixdii ayuu dhintay shan boqol soddon iyo lixdii ayuu dhintay waana saaxibu tacliiqa sida kutubta fiqhiga qaarkood ay qorayaan bacdi baa markaysa markaa mooday cid kale mooday oo ku sheegay marka waxa weeye qarnigii saddexaad sheikh noolaa waxay eegeen un ibraahim in la yidhaahdo marwazina nisbadiisu ay tahay yacni taasay eegeen laakiin ta noocaasi waxa waa khalad bacdi kale waxay moodeen ibraahim almarwasin in la yidhaahdo isaguna markaa saddex boqol iyo afartankii dhintay laakiin calaa kulli xaal kullu dalika sax ma aha ee sida saxani waa ibraahim almaruudi weeye marka ibraahim almaruudi oo asxaabta shaaficiye ka midii waxa uu sheegay waxa markaa boqorka la qaabilaayo hortiisa lagu bireeyaa iyadoo loogu dhowaanayo oo lagu tacdiiminayo culammadii reer bukhaara ee shaaficiyada ahayd waxay fatwoodeen inay xaaraan tahay liannahu mima uhilla bihi ligayr illaah waayo waxay soo gelaysaa wixii loo bireeyey ee loo gowracay allaha cidaan ahayn noocaasay soo gelaysa waxaa jirtay caado dadka qaarkood waagaa hore ay isticmaaleen oo si kooban loo isticmaalay oo ah boqorku markuu booqdo yacni markaa magaalo u booqdo soo dhowayntiisa waa laga hortagaa meesha uu magaalada ka soo gelayo ayaa markaa lagu qaabili jiray xoolahana halkaasaa la keeni jiray marka waxa weeye waa lala sugi jiray biraynta la biraynaayo oo lama sii gowrici jirin marka uu boqorku sidaa isu soo taago ayaa hortiisa lagu birayn jiray waqwaqwaqwaqwaqwaq lagu biray jiray magaca allah bay ku biraynayeen oo bismillaahi bay odhanayeen ha yeeshee tacdiimay boqorka ku weynaynayaan bay hortiisa ugu biraynayeen taas yadaabay culammadii waxay fatwoodeen culammadii reer bukhaara inay xaaraan tahay wamaa uhilla bihi ligayri illaah inay markaa soo gelayso ayay markaa fatwoodeen culamo badan baa soo naqliyey oo markaysaa marka aan tacaqubin oo imaamu nawowi ka mid yahay kutubta fiqiga ee shaaficiyana waa lagu soo naqliyey yacni markii ay culammadaas soo naqlisay iyaguna ma tacaqubina arrinka noocaasa waa ku waafaqeen waa ku waafaqeen marka taa waxaa laga qaadanayaa yacni walow magaca allahba ha lagu bireeye haddii muraadku yahay tacdiim shakhsigan lagu weynaynaayo oo isaga loogu dhowaanayo inay markaa noqonayso mid xaaraana oo ay soo gudagelayso wamaa uhilla bihi ligayr illaah inay soo gelayso taas iyadaa inay ka mid noqonayso ayaa laga qaadanaya ibnu taymiya wuxuu yidhi falow dabaxa ligayr illahi mutaqariban bihi ilayhi laxaruma wain qaala fiihi bismi illahi kama qad yafcaluhu taa'ifatu min munaafiqi hadihi alummati aladiina qad yataqarabuuna ila alkawaakibi biاldabxi waalbakhuuri wa naxwi dalik wain kana haؤulaa'i murtadiina la tubaaxu dabixatuhum bixaalin lakin yajtamicu fi اldabixati maanicaan wuxuu yidhi shaykhu lislaam ibnu taymiya kitaabkiisa iqtidaa'u siraati almustaqiim wuxuu ku yidhi hadduu markaa gowraco shakhsigu allah cidaan ahayn wax u gowraco isagoo ciddaa ugu dhowaanaya xaaraan bay noqonaysaa walow haba yidhaahdo bismillaahi markuu biraynayo haba yidhaahdee mar hadduu qasadku yahay inuu ciddan ku tacdiiminayo ugu dhowaanayo waxay noqonaysaa mid xaaraana waayo waxay noqonaysaa qowlkii iyo qasadkii baa iskhilaafay odhaahdii afka laga yidhi iyo qasadkii qalbiga iskhilaafay labada kee haaliban waxaa haaliban qasadka qalbiga inama alacmaalu bianniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa camalladu waxay ku ansaxayaanoo keliya niyooyinka qof walba waxaa u sugnaaday wuxuu niyeeyey wa inama likulli imri'in maa nawaa dee wuxuu niyeeyey hadday tahay tacdiimu ciddan weynaynaayo isugu dullaynaayo ugu dhowaanayo waxay noqonaysaa dee cibaado uu caabudaayo dee waxay noqonaysaa mid xaaraanay noqonaysaa yacni odhaahdii iyo qowlkii iyo qasadkii markuu iskhilaafo qasadkaa haaliban oo la hormarinaya wain qaala fiihi bismi illaahi kama qad yafcaluhu taa'ifatun min munaafiqi hadihi lummati siday sameeyaan koox ka mida munaafiqiinta ummaddan ayuu sheikhu yidhi kuwaasoo aladiina qad yataqarabuuna ila alkawaakibi biddabxi kuwaasoo ugu dhowaanaya xidigaha yani gowrac ugu dhowaanaya ama ashyaa kale aan xidigaba ahayn hadday ama jin yihiin ama cid lamida ugu dhowaanaya yani markaa gowrac wain kaana haulaai murtadiina laa tubaaxu dabiixatuhum hadday kuwaasi yihiin qaar markaa murtadiin oo diinkii ka baxayna waxay gowraceen xalaal ma noqonayaan marnaba waxa la gowracay waxa ku kulmaya laba maanic baa ku kulmaya laakin yajtamicu fi dabiixati maanicaan laba maanic baa ku kulmaya labada maanic waxaa fasiray cabdiraxmaan ibnu xasan fatxulmajiidka waxau ihi labada maanice uu sheekhu sheegay waxa weeye alawalu anahu mima uhilla bihi ligayr illah ka koowaad waxa weeyaan waa in loogu dhawaaqay allah cidaan ahayn oo magacaan magaca allah ahayn lagu bireeyey wathaani annaha dabiixatu murtad ka labaadna waxa weeye waa inay markaa ruux murtada oo diinkii ka baxay wuxuu yacni gowracay weeye saas aawadeed buu wuxuu ku sii daray cabdiraxmaan ibnu xasan raximah ullah wa hada la ikhtilaafa fiihi bayna alculamaa sida fatxulmajiidka ku sugan taasna wax khilaafi culammada dhexdooda kuma sugno iskuma khilaafsana sidaas yadaa buu yidhi waxaa la diiday yacni dadka qaarkood waxay isticmaali jireen xabaalaha qofku markuu dhinto inay markaa waxa weeye yacnii xabaalaha markaa wax ku dulqali jireen oo ruuxa deeqsigoo kale ay odhan jireen siduu markuu noolaaba dadka u quudin jiray markuu dhintayna xabaashiisa agteeda waa in wax lagu cunaa marka xabaasha dusheeday wax ku qali jireen xadiis diidayaa jiro abu daawuud sunanka ku soo wariyey laa caqra fi lislaam yacni markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey inuu yidhi yacni gowra xabaala lagu qalaa islaamka kama mid aha marka kaasna waxa weye caqliga ayuu tilmaamayaa bal ka warran haddii marka waxa weeye taas wax ka siyaadi ay weheliyaan oo looga jeedo ciddan marka in loogu dhowaanayo lagu tacdiiminayo laysu dullaynaayo oo lagu maslaxanayo oo wax lagaga doonayo ka warran marka xabaasha wax lagu qalaayo oo laysleeyahay waa weli xooluhu idin barakaynayaa masaa'ibkiiyo balaayooyinku idinka daafacayaa ee sidaas marka waxawayn ugu dulqal marka uu isleeyahay taasina dee waa kasii daranta waa ka sii darantahay waxaa kaloo soo arooray xadiidu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam almutabaariyaani laa yujaabaani walaa yu'kalu tacaamuhumaa labada marka waxa weeye isu faanaya ee gowraca iyo waxqalista isugu faanaya lama ajiibaayo yeedhmadooda iyo dacwadooda walaa yu'kalu طacaamuhumaa cuntadoodana la cuni maayo xadiiska caynkaas ah culammada qaarkood waa markaa quweeyeen sheekh albaanina wuxuu ka mid yahay culammada markaa quwaysay buu ka mid yahay oo silsilatu xadiisi saxiixa ayuu ku quweynayaa iyo mawaadic kaleba ayuu ku quweynayaa waxay ahayd yadana dadka qaarkood baa faanfaan iyo istusnimo yacni wax u qali jiray oo waxay samayn jireen inay markaa isu faanaan anaa kaa deeq badan iyo anaa kaa deeq badan markaasay dabeedna odhan jireen bal haddaad iga deeq badan tahay muuji yacni markaa inaad iga deeq badan tahay markaasaa mid waliba midida qaadan jiray xooluhu la dhex geli jiray wah wakh wah wakh saas u gowrici jireen hadhow waxaa la eegayaa balka yacni inta uu loogay ee qalay ay badan tahay faanfaan iyo istusnimaa saa loo samaynayaa waxa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inaan dacwadooda iyo yeedhmadoodana la ajiibayn casuumadda ay kugu yeedhaan waa cuntadoodana aan la cunayn dabaa'ixdoodiina aan la cunayn ayaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam imaam axmed xadiidkaa markuu fasirayay wuxuu yidhi waa bilmutacaaridayni bidiyaafati fakhran wa riyaa'an mutabaariyaanka waxaa looga jeedaa waa labada markaa iscaaridaya iska horjeeda ee isugu faanaya martisoorka faanfaan iyo istusnimo sidaa u samaynaya ee sidaa wax u gowracaya taasi hadday tahay marka haddaba shirkul asqarkii hadduu noocaa yahay oo la yidhi yaan cuntadoodii la cunin bal ka warran shirkul akbar markay tahay ka warran shirkul akbar ma markay tahay bal ka warran taasina dee waa ka sii daran tahay waxay noqonaysaa mid aad iyo aad uga sii daran waxaa dhici karta in la yidhaahdo xabaalaha dadka awliyada laga aaminsan yahay waxa lagu dulqalaayo dee magaca allah baa lagu bireeyaa mar haddii magaca allah lagu bireeyo maxaa loo odhanayaa waa dabxun likhayr illaah waxaa lo odhanayaa jawaabta waa soo hormarinay oo waa kii markaa waxa weeye shaykhulislaam ibnu taymiya uu yidhi bismi illaahi hadduu yidhaahdaba oo afka ka yidhaahdo mar haddii maqsuudkiisu uu yahay dabxi likhayr illaah ujeeddadiisu ay tahay inuu ciddaa ku weynaynaayo oo isugu dullaynaayo yani waxay noqonaysaa yani waxa weeye markaa mid xaaraan ay noqonaysaan bannaanayn oo waxa weeye yani qasadka qalbiga ka qaaliban xadiiskana waa u daliishanay inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa waa ta kale waa suurada imaamu nawowi sheegay oo imaamu nawowi suuraduu sheegaya waxay ku saabsan tahay waa cid markaa eh, boqorka istiqbaalkiisa ay ka hortegayaan ee soo dhowaynayaan la sugaya biraynta oo dabeed markay la sugaan yacni hortiisa ku biraynaya tacdiimay weynaynayaan daraaddii ugama jeedaan martisoor keliya waayo hadday uga jeedi lahaayeen way sii diyaarin lahaayeen neefafkay sii gowrici lahaayeen waa la sii jarjari lahaa laakiin waxaa looga jeedaa dhiigdaadinta in lagu weyneeye ayaa looga dan leeyahay boqorka marka waxa weeye walow magaca allahba ha lagu bireeye wuxuu noqonayaa mid xaaraanu markaa noqonaya mid xaaraana ayuu noqonaya yacni sancaani waxa uu sheegay iyo culamo kaleba xabaalaha markaa dadka awliyada laga aaminsan yahay waxa lagu dulqalaayo ee la odhanaayo wankii hebel baan qalayaa inay xaaraanta inay bannaanayn oo bakhti waxaasi yihiin oo aan la cunaynin oo ay soo gelayso gowraca allah cid aan ahayn loo gowracayo taa inay ka mid noqonayso lacana allahu man dabaxa likhayr illah noocaa inay noqonayso noocaas inay noqonayso ishkaalka haddii la keeno la yidhaahdo armaa looga jeedaa dadka xabaasha soo booqday bes inay cunaan markaa looga dan leeyahay oo aan markaa tacdiimka iyo taqarub iyo dhowaansho loogu dhowaanayo iyo weynayn lagu weynaynayo aan looga dan lahayn waxaa la odhanayaa hadalladooday ka caddahay oo waxa weeye sanadkao dhan baa laga yaabaa ama bilo badan baa laga yaabaa inuu ku maslaxdo uu yidhaahdo weli hebelow waxaan isii wankaagii waan qalayaa yacni intaasuu ku maslaxanayay waa ku baryayaa waxbuu kaga doonayaa inuu xoolaha u barakeeyuu doonayaa inuu balaayooyin kaga daafacuu doonayaa wankan intaasoo goor buu u ballanqaaday uuna markaysa markaa ku baryaayo wax ku weydiisanayey marka waxa weeye ma noqonayso yacni markaa wax looga jeedo uun quudinta dadka bes loo jeedo haddii marka waxaweye quudinta loo jeedo maxaa xabaasha looga soo dhoweeyey oo agteeda loogu qalayaa loola soo doonanayaa yacni marka maa hilibka la soo qaado maa meel kale lagu qalo muraadka looga jeedaa maxay tahay ma waxaa la doonayaa un xabaasha agteeda in la nijaaseeyo miyaa la rabaa maxaa lagala soo doonay yacni naxwa haada ayuu odhanayaa yacni culammada qaarkood ay sheegeen sancaani qudhiisuna tilmaamay tatiirulictiqaadka markaa taasna saas yadaa weeye waa yahay guriga ay geeridu ka dhacdo waxbaa lagu qalaa xabaalaha laftoodana dadka qaarkood waxay geeyaan cuntay geeyaan taa xukunkeeda muxuu noqonayaa jawaabtu waxay tahay taasi waxay noqonaysaa mid markaa aan bannaanayn mid aan bannaanayn weeye waxaana la yidhahdaa ma'tan baa la yidhahdaa waana mid markaa sunnada khilaafsan sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam haddii tarikadii laga qalaayana waxay noqonaysaa oo laga samaynaya cuntadaasna waa xoolo yacni markaa tajhiiskii kama mid aha iyo diyaarintii meydka la diyaarinaayey marka xaqu ma laha xoolahana waa ka mulki wareegeenoo waxay noqdeen dhaxal bay noqdeen ubad hadday jiraanna maaluyo aytaan bay noqdeen xoolo agoomeed weeye marka dhowr sababood eh, daraaddeed baa markaysagaa loo diiday inay sunnadii khilaafsan tahay inay bidca tahay in waxaweeye markaysagaa maalkii tarikada markaysa marka inay ka mid tahay oo xaq markaa cid kale leeyihiin ay tahay hadday markaa siqaar yihiinna xoolo agoomeed meesha inay ku jiraan yacni kulli daalika waa ku sugan yihiin haddii xataa la yidhaahdo taas ma aha oo cidda samaysay waa cid markaysaa markaa xoolihii tarikada wax ka baxsan baa laga sameeyey oo qof kalaa ku tabarrucay haddii la yidhaahdana markaana waxay noqonaysaa markaa bidca ayay noqonaysaa marka waa shay aan bannaanayn oo sunnadiina khilaafsan mar labaadkana waxay soo gelaysaa min qabiili niyaaxa waa ka jariir ibni cabdillaahi albajali xadiidka ibnu maajaha uu yidhi kunna nacuddu alijtimaaca ilaa ahli ilmeyt wa sanacata atacaami lahu min anniyaaxa haddaannu saxaabada nahay waxaannu ku tirin jiray guriga laga dhintay in lagu soo ururo oo dad badani isugu yimaadaan cuntana lagu sameeyaa inay baroorta ka mid tahay yacnii saxaabadu saas inay u yaqaaneen buu tilmaamaya culamo badan baa xadiiska saxiixiyey marka waxabay niyaaxa ficliya inay tahay baroor ficli ah inay tahay bay noqonaysa yani baroortii baa markaysaa markaa afcaal baa soo geli karta marka waxa weeye waa niyaaxa ficliya kunaa nacudu lijtimaaca ila ahli lmeyti wa sancata aطacaami lahu min anniyaaxa yacni baroorta inay ka mid tahay baanu ku jiri jirnay saas aawadeeta noocaasi marka mid bannaan ma aha in la sameeyana ma aha sheekhu waxa uhi raximah allah wadaliilu nadri qowluhu tacaala yuufuuna binnadri wayakhaafuuna yowman kana sharuhu mustatiira ilaahay mu'miniinta isagoo ammaanaya wuxuu yidhi yuufuuna binnadri waxay oofinayaan nadarkay oofinayaan markay allah u nadraan nadarka ilaahay ay ugu nadreen aan macsida ahayn way oofinayaan wayakhaafuuna yowman waxay ka baqayaan maalin bay ka baqayaan maalintaasoo kaana sharuhu uu ahaaday sharkeedu iyo dhibaatadeedu mustatiira mid faafaaya uu ahaaday yacni mid aad fara badan waxaa loo jeedaa yowmu alqiyaama maalintaa yowmualqiyaamaha ayay ka baqayaan mawduuca uu sheikhu ka hadlayaa wuxuu ku saabsan yahay nadarka ayuu ku saabsan yahay marka nadarka allah loo nadraa waa cibaado allah la caabuda marka oofintiisu wuxuu noqonayaa shay waajibuu noqonayaa haddii marka waxa ruuxu nadro oo ilaahay uu nadro waxa uu ku nadrayna macsi aanu ahayn ee uu yahay wax taaco ah inuu oofiyaa waajib ku noqonayso shay aan waajib ahayn baa nadarka lagu nadray ku noqonaayo mid waajiba noqonaayo mid waajiba ayuu noqonaya nabiguna wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam xadiiska saxiixa man nadara an yutiica allaha falyutichu waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsih ku kastoo ku nadraa inuu ilaahay ateecaa falyutichu ha ateeco waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsih ku kastoo ku nadraa inuu ilaahay caasiyaana iyaanu allah caasiyin marka nadarkii taaco ah in la oofiyaa waajib bay noqonayso waajib ayay noqonaysa nadrista la nadray buu ku waajibayaa allah wuxuu yidhi uma lyaqduu tafathahum waliyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbeyti alcatiiq mowdicu shaahid waliyuufuu nuduurahum nadaradooda ha oofiyaan laamku waa laamu lamri laamulamar weeye marka nadarkii in la oofiyo haddaanu macsi ahayn adilada ayaa ku tusinaysa marka hore in la nadraa waa laga fiican yahay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka soo arooray xadiiska saxiixa inuu nadarka nahiyey nahaa can ilnadri wa qaala inahu laa ya'ti bikhayr wa inamaa yustakhraju bihi min albakhiil nabigu calayhi salaatu wasalaam nadarka waa reebo wuxuu yidhi ha nadrina waxaanuu yidhi innahu laa ya'ti bikhayr nadarku khayr lama yimaado wa innamaa yustakhraju bihi min albakhiil waxaa wax lagaga soo saaraa ruuxa bakhaylka ah oo si kale aan wax u quudhayn ayaa siuu waxa u bixiyo wuu nadrayaa siuu hadhow isu yidhaahda waa dembaabaysa dee haddaad ka tagtee shaygaad ku nadartay oofi wa innamaa yustakhraju bihi min albakhiil ahlucilmiga qaarkood markaa waxay yidhaaheen nadarkoo dhan in la nadraa waa makruuh waa karaahiyo ayay yidhaahdeen ahlucilmiga qaarkoodna way tafsiiliyeen oo waxay yidhaahdeen nadarka qaybo ka miday ku xambaareen nahyiga nadarku waa qaybsamaa qaybuu u qaybsamaa waxaa ka mid ah nadru tabaruri wataaca waa nadar biri iyo taaca uun looga jeedo shardina aanu ku xidhnayn nadri mulaq oo weliba markaa ah nadru atabaruri wataaca shay taaca uunu ku nadray biduuni shardin kaasi waa nooc nooc labaad waxaa la yidhaahdaa nadru lmujaazaati waltacliiq waa nadarka shardiga ku xidhan sida inuu yidhaahdo in radda allaahu eh, ilaya haa'ibii falilaahi calaya an afcala kada hadduu ilaahay ii soo nabad celiyo ruuxa iga maqan ilaahay waxa u waajibo korkayga ugu waajibay inaan saas sameeyo inaan waxaa qalo inaan waxaa sadaqadaysto inaan intaasoo ragcadoo tukado inaan markaa waxa intaasoo maalmood soomo iyo wax la mida waa nadar sharti ku xidhan in cuufiya mariidii haddii la bogsiiyo qofka iga xanuunsanaya falilaahi calaya an atasaddaqa bikada wa kada ilaahay waxaa u waajibo korkayga ugu waajibay inaan waxaa iyo waxaa sadaqadaysto ama an asuuma kada ama inaan intaas soomo yacni intaasoo maalmood aan soomo iyo wax la mida waa nadar sharti ku xidhan nadrulmujaazaati watacliiq baa la yidhaahdaa yacnii sharduu ku xidhan yahay oo mucallaq ku yahay shardigaasi hadduu dhaco ayuunbaa markaa lala imanayaa waxa lagu xidhay shardigaas ee mashruudka ah ama jazaaga shardiga ah markaasaa lala imanaya waxaa muqaabilka shardiga u ah ee markaa dabadii la samaynayo noocaasina waa nooc nooc kale waxaa la yidhaahdaa nadrulajaaji waalghadab baa la yidhaahdaa waa nadar markaa cadho ku soo baxay nooc afraad waxaa la yidhaahdaa yacni nadru mubaax nooc shanaad waxaa la yidhaahdaa nadru macsiya marka nadarka nadru macsiya la yidhaahdaa wuxuu u qaybsamaa laba qaybood nadru macsiyuhu mar wuxuu noqdaa nadrun ligayr illah nadar loo nadraayo allah cidaan ahayn sida weli hebel baa loo nadrayaa ama sheekh hebel baa loo nadrayaa nadru macsiyo waa yahay waana macsida noocii shirkiga ahaa weeye waayo waa cibaada ligayr illah nadarkaa inuu yidhaahdo weli hebel waxaan ugu nadray ama sheekh hebel ugu nadray yacni markaa inuu sidaa yidhaahdo waa nadrun ligayr illaah marka nadarku maadaamuu cibaado ahaa leexinta cid kale loo leexinaayo oo loogu nadraayo sida nadarka marka dadka awliyada laga aaminsan yahay loo nadraayo ama nadarka rasuulka loo nadraayo ama cid awliye xaqiiqatanba ah oo la og yahay loo nadro ama cid loo malaynaayo inay awliye yihiin loo nadraayo ama makhluuq kaleba loo nadraayo wuxuu noqonayaa nadru macsiya waana acdamu macsiya waayo waa shirki wuxuu markaa soo gelayaa yacni markaa cibaada ligayr illaah ka noocaasa oofintiisu ma bannaana wafaana ma leh ictibaarna ma leh xagga marka oofinta marka laga eegaayo xagga kalena waa dembi kabaa'iro weyn oo akbarulkabaa'ira yacni shirki ayuu markaa noqonaya ahlu ahlucilmiguna taas waa sheegeen culamo badan baa ka warramay shaykhulislaam ibnu taymiya waa sheegay waxaanuu yidhi nadarka ilaahay cidaan ahayn loo nadrayaa waa shirki buu odhanayaa yacni shirki weeye waxay la mid tahay cibaadaadkii cid kale loola imanaayay la mid tahay wakadalika alcallaamatu ibnuqayim saa si laeg waa sheegay ahlu cilmi kalena waa sheegeen waxaa ka mida culammada sheegtay ashaykh qaasim ibnu qudlu buqa alxanafi sheekhii culammadii qarnigii sagaalaad ka mid ahaa ee ibnu qutlu buqa la odhan jiray ee xanafiga ahaabaa ka mid a wuxuu dhintay siddeed boqol toddobaatan iyo sagaalkii kitaabka fiqigee durulbixaar la yidhaahdo sharxayo wuxuu ku yidhi annadru aladii yandiruhu akharu alcawaami calaa maa huwa mushaahadun kaan yakuuna lilinsaani ghaa'ibun aw mariidun aw lahu xaajatun fayaأti ila bacdi الsulaxaa wayajcalu cala ra'sihi sutratan wayaqulu ya sayidii fulanu ya sayidii fulanu in radda allahu ghaa'ibii aw cuufiya mariidii aw qudiyat xaajatii falaka min aldahabi kada aw min alfidati kada aw min alطacaami kada aw min almaai kada aw min alshamci waالzayti kada fahada الnadru baطilu biاlijmac liwujuh minha anahu nadru limakhluuq wاlnadru lilmakhluuqi la yajuuzu liannahu cibadah wاlcibaadaةu la takunu limakhluuq wa minha ana almanduura lahu mayt wاlmaytu la ymlik wa minha anahu dana ana almayta yatasarafu fi lumuuri duna allahi waاctiqaadu dalika kufr ila akhiri kalaamih sharxu durar lbixaar ayuu ku odhanaya waa kitaab fiqi ah wuxuu tilmaamayaa nadarka marka caamada in badan oo ka mida ay sameeyaan ama badankooda ay sameeyaan sida la arkaayo mushaahadka ah sida in qof ka xanuunsanayo ama qof ka maqan yahay ama dan u leeyahay dabeedna markaa e, dadka saalixiinta qaar ka mida uu marka waxa weeye u yimaado oo dabeedna marka waxa weeye madaxiisa uu saaro yacni markaa mare uu ku asturaayo mare uu saarayo dabeedna uu yidhaahdo sayidkayga hebelow hadduu ilaahay ii soo celiyo ka iga maqan ama lay bogsiiyo ka xanuunsanaya ama dantayda lay gudo waxaa kuu sugnaaday haddaad marka waxa weeye yacni markaa weli hebel tahay yani intaasoo dahaba ayaan markaa ku siinayaa intaasoo fidaan ku siinayaa intaasoo cuntaa intaasoo biya wahaakada nadarkaasi waa baatil buu yihi ijmaac buu baatil ku yahay bilijmaac wejiyaal dhowra daraaddeed wejiga koowaad waxa weeyaan waa inuu yahay nadar makhluuq loo nadraayo nadarka makhluuq loo nadrayaana ma bannaana liannahu cibaada maxaa yeelay waa cibaado weeye waalcibaadatu laa takunu limakhluuq cibaadaduna makhluuq uma sugnaato waxaa kaloo ka mida ka loo nadrayaa waa meyd waa mid dhintay meydkuna wax ma mulkiyo waxaa kaloo wujuuhda ka mida wuxuu malaynayaa inuu meydku umuuraha ku tasarufaayo allah sokadii taa in la caqiideeyaana waa kufri ahlucilmi badan oo kale ayaa soo naqliyey hadalkiisa oo culammada xanafiye ka ah oo uu ka mid yahay markaysaa baxru raa'iq uu ka mid yahay oo waxa weeye markaa yani kutubo markaa fiqiga mutacadida ayaa markaa soo naqliyey haddii aad marka waxaan eegto kutubta fiqiga xanafiyo yacni markaa qaar badan baa hadalkan markaa soo naqliyay iyaguna aan tacaqubina saa uga raali noqday culamo badanoo kaloo sheegay waa jiraan maha xanafiyo keliya iyo xanaabilo keliya yacni xataa culammada shaaficiyada bacdi ka midii waa sheegeen adraci oo ka mida shuraaxda minhaajka sharaxday ka mid mida culammadii qarnigii sideedaadna ka mid ahaa oo waxa weeye dhintay toddoba boqol iyo saddex iyo siddeetankii hijriga isaga laftiisu waxa weeye waa sheegay nadarka marka waxa weeyaan awliyada loo nadrayaa ama dadka dhintay loo nadrayaa inuu yahay nadar baatila markaysaga inuu yahay oo muxarama aan bannaanayn muu caddayn markaysaga inuu shirki yahay ma tasriixin laakiin inuu baatil yahay oo xaaraan yahay oo aynu bannaanayn ayuu marka waxa tilmaamay oo markaa uu sheegay culamo badan oo kaleoo sheegayna waa jiraan cala kulli xaal nadarka macsida ahi wuxuu u qaybsamaa laba qaybood waa nadrun ligayr illaah oo wuxuu noqonayaa shirki isagu nadarna waa nadar allah lagu nadraayo laakiin shayga lagu nadray ee nadarku ku tacalluqaya macsi ah kaasina nadru macsiyuu soo gelayaa oo masalan wuxuu yidhi ilaahay waxaan ugu nadray hebel inaan dilo qof muslim oo dhiiggiisu dhowran yahay ayuu wuxuu ku nadray inuu dilo laakiin ilaahay baan ugu nadray buui nadarkaasi waa nadrun lilaah laakiin waxa weeye waa nadar macsi lagu nadraayo marka labadu waxay soo gelayaan waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsi ku kastoo ku nadraa inuu ilaahay caasiyo ayaanu caasinin yacni marka waxa weeye oofin ma leh mid walba nadru macsiye hadduu yahay ama nadrun ligayr illah ha noqdo ama nadrun lilaahi bimacsiya ha noqdee inaanu oofin lahayni waa ijmaac naska iyo ijmaacuba waa diidayaan waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsi marka waxa weeye nadarkii macsida ahaa labadiisa nooc midna loo oofin maayo laakiin kanuu markaa ilaahay u nadraayo laakiin uu wuxuu ku nadray ay macsi tahay kafaaro maleeyahay mise ma laha baa khilaaf eh, culammada dhexdooda uu ka jiraa laakiin nooca markaa nadrun ligayri illaahi ah inaanu oofin iyo kafaaro midnaba lahayn ictibaarna aanu lahayn xagga oofinta iyo kafaarada waa laysku waafaqsan yahay waayo yacni wuxuu noqonayaa mid baatila ah. mar hadduu baatil yahayna oo asalkiisuba uu baatil yahay kaannahu marka waxa weeye aanu xagga ictibaar ku lahayn xagga dembiga mooyaane yacni marka aanu ictibaar xaggaa ku lahayn marka nadrun ligayr illah hadduu yahay bilijmaac yani marka laa wafaa lahu walaa kafaara bilijmac laakiin nadarka macsi lagu nadraayo laakiin allah loo nadray inaanu oofin lahayn isagana waa laysku waafaqsan yahay waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsi laakiin kafaare ma leeyaho kafaare gud ma yeelanaya oo intuu guntamo yacni guntankaa dembigeeda ma lagaga baxayaa kafaaro mise maya taasaa khilaaf yari uu galay jamaahiiru ahlilcilmi waxay leeyihiin nadarku hadduu macsi yahay wax kafaara ana male wax kafaaro ana male waa sida jamaahiiru ahlilcilmi ku tageen bacdu ahlicilmi sida xanaabiladoo kale qowlkooda mashhuurka ah waxay qabaan maya kafaaro waa leeyahay oo waa laga kafaaro gudayaa waxaanay u deliishadeen xadiis la ysku khilaafsan yahay sixadiisa culamo badanna ay daciifinayaan laa nadra fii macsiya wa kafaaratuhu kafaaratu yamiin xadiiskaasaa imaam axmed qaatay iyo daa'ifo aan badnayni markaasaa waxay yidhaahdeen yaan la oofin nadarka macsida ahe ee allah loo nadraye laakiin waa laga kafaaro gudayaa xadiisu caaishana u daliila xadiisu caaisha wuxuu tilmaamay laa nadra fii macsiya yani nadar macsi lagu nadraa ma jiro yacni ma bannaana wa kafaaratuhu kafaaratu yamiin kafaaradiisuna waa kafaaro dhaareed weeye oo dhaarta waxa lagaga kafaaro gudo ayaa lagaga kafaaro gudayaa sida saxiixa laakiin xadiidkaasi waa daciif sidaas aawadeed xukun laga qaadan maayo xadiidkaasina daciif weeye oo ma sugnaan ahlu cilmi badan baa daciifiyey oo yidhi waxa weeye ma sugna weliba waxaa laga qaadanayaa kafaaro inaanu lahayn axaadiista saxaaxa ku soo aroortay laftooda waa laga daliishanayaa waayo kafaaro may sheegin waxaa ka mida xadiidkan laftiisa waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsi lamana odhan ka kafaaro guda waxaa ka mida xadiidka abu israa'iil nin buu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam bacadka taagan markaasuu wuxuu yidhi maa haada xadiidka saxiixaynka markaasay waa abuu israa'iilo nadara an yasuuma walaa yastadilla walaa yaqcuda abu israa'iil weeyo wuxuu ku nadray inuu soomo oo aanu hadhsan oo aanu fadhiisan ee bacadka taagnaado sidaasuu ku nadray baa nebiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam muruuhu falyastadilla walyaqcud walyutima sawma amra buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo yacnii ha fadhiisto hana hadhsado soonkiisana ha dhammaystiro wuxuu kala saaray nebigu wixii taaca iyo wixii aan taaca ahayn ila shaygan uu ku nadreeye uu doonayo tacabud inuu kula yimaado oo allaah ugu dhowaanayo min qabiil bidac buu soo gelayaa qofku bacad markaysagaan wax ku kallifay